الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين wuxuu ku saabsan yahay almasxu in la masaxo calal alkhufayni labada khuf qofka uu lugaha ku qabo ama buudkiisa inuu korka ka masaxo musanifka baabkan bacda baab alwudu' buu keenay munaasabana ka dhexaysa oo weysadu waxaan ku soo maray inay ahayd dhaqitaan <clears throat> asal dhaqid baa u ahayd masixuuna isaguna tii inbuu raacsan yahayoo <clears throat> eh, xubnaha intooda kale waa la dhaqayaa waxaan ka ahayn lugaha oo la masaxayo dhinaca kalena wuxuu munaasabo la leeyahay baabkan baabu tayamum oo tayamumku waa masax meeshii la dhaqi lahaa xubnaha weysada yaa wejiga iyo gacmaha caro lagu masaxaa baabu masxu cala lkufayn ayaguna lagu hadla masaxaa marka munaasaba munaasabat lbaabi mutaradadun beyna baabeyn laba baab buu u dhexeeyaa baab alwudu min jiha wa baabu tayamumi min jihatin ukhra labadaas dhinac buu xagga tayamumkana wuu shabahayaa masaxi bay iskaga mid yihiin xagga dhaqitaankiina haddee xubnihii kale iyo weysadii baa lagu jiraa oo la dhaqayaa almasxu cala alkufayn waxay kamid tahay masaaisha adilada kusoo aroortay ay tahay mutawaatirka alaxaadiid almutawaatira alqadciya waad garanaysaan jamaaco can jamaaca ay ka wariyeen marka axaadiista kusoo aroortay masca alqufeyn waxaa lagu tiriyaa inay tahay alxaadiid almutawaatira macnan alimaamu alxasan albisri waxaa laga soo arooriyay inuu yihi toddobaatan saxaabi oo saxaabada nabiga alayh salaam baa waxay ii warameen inuu nabigu masaxay cala alkufayn sabciin min asaxaaba marka mutawaatir buu gaaray ijmac buu marka noqonayaa dhinacaas culmadana waa isku raacday oo ijmac weyaan xagga fuqahada xagga axaadiistuna waa mutawaatir wey walidalika culamada qaar waxayba qabaanba ninkii inkiraa masxu cala alkhufeyn oo diidaa inuu ku gaaloobayo liannahu shay mutawaatir oo qadciyu thubuut ah ijmaacna ahoo qadciyu dilaala wa ah ayuu khilaafay qofka hadduu inkiro shay macluum min addiini bidaruurana ah wuxuu noqonaya kafir buu noqonaya <clears throat> waxa la soo arooriyey inuu khilaafay ma jirto oon ka ahayn <clears throat> nimanka la yihahdo alimaamiya wاlraafida wاlkhawaarij firaqdaas daallada ah ee raafidada iyo shiicada iyo khawaarijta iyo baa inkiray bacd ariwaayaat oo laga soo arooriyey malik raximah اllah ama maalikiyada ma sugnaanin saa darteed ahlu sunna waxay isku waafaqsan yihiin jawaazu lmasxi cala alkhufeyn in la masixi karo almasxu cala alkhufeyn wuxuu kamid yahay dhinaca kale maqaasidu shareeca ayuu hoosgelayaa maqaasidu shareeca waxaad ogtihiin inay tahay min maqaasid waxaa kamid a ah waxyaalahi shareecada u qasado wa rafcu lxaraj ataysiiru wa rafcu lxaraj in ummaddeed wax loo fududeeyo oo wixii culeesiya keenaya xaraj keenayana la kor yeelo qofka ilan kabaha buudka qaba ama sigisyaha qaba ama khufeynka noocu ahaadaba wax kastaa laga samayn karaaye qaba shuruudii masxu calal khufeyn oo dhanna oofsaday hadhow waxaa laga yaabaa inuu musaafirba yahay inuu muqiim yahay oo mashaqo iyo mashquul ku jiro inuu xaalad qabowa ku sugan yaho buruuda uu ku jiro inuu xaraaro iyo kuleel ay haysato sibitaanka mar walba inuu mustacjil yahay degdegaaya inuu jamaacada inay dhaafta uu ka baqaayo waxaasoo dhan inuu mar walbaba siibo nooc min alxaraj baa ku jira wa min maqaasidi shareeca kama shaa sheegnay rafcu lxaraji wataysiir wey ataysiiru wa rafcu lxaraj weeyaan musanifku wuxuu leeyahay yajuusu lmasxu cala alkufayn labada qof korkooda in la masaxaa banaan fi lwuduu'i weysada soo maarti yajuuzudaasi qeyd wey waa waxbay ixtiraazaysaa marka yajuusu lagu yiri masxu cala waajib ma aha sunana ma aha waajibna ma aha oo qofka ilaa ilaa masxu cala isticmaal lama dhahayo sunnana ma ahoo wax hawaaboo gaara ah ay wadata maleh iyo ajir ah bale inaad haddii ayna xarajka aysan jirin lugaha aad dhaqdaa afdalah haddii lugaha xaraj iyo culays ay u qasliga iyo dhaqidood asalkii u noqotaa ayaa asal ah saasa asal ah marka yajuuzu saas uga cabiray waa wax iska banaan oo adiga haddii aad isticmaashana khayr haddii aad isticmaalina khayr saas wey cala lkufayni baa la masaxayaa fi lwudu'i waysadi fi lwudu'ina waxaa baxday fi qasli ljanaabati wa isaalati najaasa jinaabaa kugu dhacday ma dhihi kartid lugihii baa masixi nijaasaa maradaa la taabatay ama la taabatay masx alkhufayn baan iskaga daahirin oon rafcu isaalatu najaasa yaa iskaga koryeeli ma dhihi kartid marka waxay shaqo khaas wuxuu u yahay masxu alkhufayn waa maxay fi lwudu weysada markaad xubnihii kale soo dhaqdo lugaha marayso ama meesha dhaqi laheed anqawyaha iyo muxuu ahaa cirbaha yaad korkasaa uga masaxaysaa waxay ku jiray oo qofka ahaa lilmusaafiri qofkii bay u banaan tahay safaran mubaaxan <clears throat> safar mubaaxa qofkii safranaa musaafirka ahaa safarkaasoo tuqsaru fiihi salaatu salaada lagu gaabiyo ayuu u sugnaaday inuu masaxo halaathata ayaamin saddex maalmood walayaaliyahuna iyo habeenadoodii qofka hadduu musaafir yahay safarkana safar mubax yahay safar macsiya kaa baxday qof rabo inuu safarkaas xumaan u socdo waxay iskaga miaaliyeen kalcabdi alaabiqi walmara annaashiza wagayriha way far badan yihiin qofka socda ee safar u ee haddana xumaan u waa badan yihiin kuwa ayaga ah ma masixi karaan saddex beri ma masixi karaan sida muqiimkii oo kale unbu wuxuu masixi yowma waleyla qaarkood waxay xataa muqiimkii oo kale ma masaxay lagu kaalmeyn maayo xumaantaas lilmusaafiri safaran mubaaxan safar mubaaxa kii safray safarkaasa haddaan laguu sii sheegay ayi safar ba maya safarkaas oo tuqsaru fihi salaatu salaada la gaabiyo safarka salaada la gaabiyo waa marxalatayn bay dhaha laba marxalo laba maaragtay geedi hadda e, waxaa yimid waa layihahda kilomitr baa yimid sabcuuna kilomitr todobaatan kilomitr meelahaas wey toddobaatan ilaa sideetan kilomitr meelahaas hadda lagu qeydaa e, waxaa la yidhaahdo e, mxuu ahaa safarka wax loo gaabiyo salaadaha loo gaabiyo ee loo soomka loo loo afuri karo todobaatan kilomitr ilaa shan iyo todobaatan konton sideetan meelhaas wey waa inuu marka safar noocaas ayaa marku saddexda masaxaya halaathata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliya habeenahood buu masaxaya oo mar allaala markuu intuu weysayso wejiga dhaqo gacmaha masaxa badax lugihii maraayo korka sooga masixi weysadii kale waa soo dhaqaysaa ogow walilmuqiimi ninkii nagaana ee reerkiisi iyo wadankiisi magaaladiisa joogayna yawman maalin iyo walaylatan muu masaxaya yamsaxu yawman walayla habeeniy maalin muu masixi habeeniy maalin markay dhamaato muxuu samayn ama saddexdii bari ay dhamaadaan waa inuu weysada kaamila weysaysto oo iska siibo haddii weysada ka burto weysada haddii ka burto wey ayib waibtidaau lmuddati min alxadathi bacda allubsi muddadaasi saddexdaa beri ah ama maalin iyo habeena ninkii muqiimkaha ah, xagee ka bilaaban xisaab baa ilan bilaabatay muddaa bilaabatay xagee ka bilaaban ma markuu xidhay ka bilaabani oo kow loo dhihi mise markay weysada ka burto u horeysa ee inuu weysaysta rabo oo masaxa markaa uu baahdo ayay ka bilaaban sida saxda ee musanifka u raacay waxaa weeyaan min alxadathi min bacdi intihaa'i alxadathi alawal wey xadadkii iyo weysadi marka u horeysa ka burtaba <clears throat> mathalan maanta masaxday ad weyse qabtay waa weysaysata wayse kaamila khufeynkii baad gelisay khufeynkii ayaad gelisay waad wayse qabtaa waysadaasna waa wayse kaamila oo qaslu rijil lugihii la dhaqay ma suxu sidaasoo rabaa sidiisa waa mari doonaa marka waysadii baaba kaa burin maanta o dhan duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishii iyo subxi xalay salaatuleil ba utaagneyd kutubta akrisanaysay wixii lagu soo akrinaya mudaalaceynaysa iskamaada tuurine saa usoo jeeda baa waayo ku beriy balqinka marka intaad qureecatay baad masquul u baahatay xaajo gudatay markaas waysada aad weysanayso maalintii dhanneeda soo dhaaftay lagu xisaabi maayo saddex maalmood oo hor leh haddaad musaafir tahay ama habeeniya maalin hor leh haddaad muqiim tahay halkaas kaaga bilaaban waysada u horeysa burtaa ka bilaabi qolaa waxay leeyihiin min alabsiya laga bilab markaad xidhato markaad xidhato marka sidaa xooga badan waa sidaas liannahu cibaadadan masxu alkufayn waa cibaado muddo leh marka muddadeedana wuxuu ka bilaaban cibaadada waxay ka bilaaban almasx bay ka bilaaban lean masx alkufayn baa la yiri mogta masxaasay ka bilaaban arka masixuna goormuu imaanayaa markii waysada kaa burtay iyo imaan marka u horeysa weysaysato waxba masixi maysid lugihii baad dhaqday waad gashatay oo wayse qabtaa waxba masixi maysid marka u horeysa wayse kaa burto musqul baad gashay xaajada adigu waxay waysada burin jirad garanaysaa nawaqid lwudu wixii waysada eh, xadadkii asqarkaha wey waxaa laga hadlayo masaxa masaxa waxaa iska leh xadad alasqar dhaqida lugaha la dhaqana waxaa iska leh intihaa lmudda ow maa yuujib lqusl ama wax qabeys waajibiya muddada dhamaata aw tamazuq alkhufi waan arki doonaa waxyaalahaas marka haddii waxaa ku qabsanin muddada ayadan aad haysato muddadaada waxaa lagaaga xisaabi marka u horeysa eed masax bilaabayso oo xadath uu kugu dhaco sidaas way awow wuxuu ku yidhi waibtidaau lmuddati muddadaasi masxu alqufaynka saddexda habeeniya ama labada maalin habeenka ah wuxuu ka bilaabanayaa min alxadathi ay min intihaai alxadathi cadadka marku dhamaado bacda allubsi markaad xelatay kadib ood wayse ku xiratay kadib baad xadahtay waysadii kaa burtay waysadaa marka ay kaa burto kadib halkaasuu ka bilaabanaya xisaabti fa in masaxahumaa hadduu labadii qof masaxo ow axadumaa midkood buu masaxay fi xaalati qadci ukhra wey midkood buu masaxay goorma midka kale masixi hadduu hal qabo hal lug buu qabaa hadduu hal lug qabo lugta kale go-an tahay wey wailaa haddaad labada lugoodba qabto oo saliimu lacdaa tahay labada lugoodba qabto waa inaad labadiba aad wada masaxdo wayse kaamil waa inaad ku gashatay marka horana fain masaxumaa hadduu masaxo labadii qof aw axadumaa midkood xadaran buu ku masaxay waa nagaa waysadii waa ka bortay waa markaasuu masaxay habeenii maalintii buu xisaaman rabaa xadaran ayuu masaxay uma kadib buu saafara safray safar degdega kusoo kusoo baxday safar degdega ayaa kusoo baxday asagoo yomuwaleyla u masaxay lugihiisi hubeenkiisi aw mase saafara safaran safar ayuu masaxay marka hore safar buu u masaxay inuu safri doono halaata ayaam walayaalihun saddexdii maalmood habeenadoodii uma kadib uu aqaama haddana nagaaday uma aqaama waa nagaaday nacam muqiim buu noqday aw mase shaka waa shakiyey hal ibtada ama wuxuu ku bilowday almasxa masaxan safaran safar muu ku bilowday aw xadaran mise nagaadi buu ku bilowday buu shakiyey saddexdaas suuraba atama wuxuu dhammaystiri masxa muqiibin qof muqiimo nagi masaxiisi faqad oo keliya ah, soo ma arti leannahu waxaan waxaa weeyaan waa rukso xaajo darteed baa loo ogolaaday marka wixii yaqiina un lagu soconaya ah, wixii xaajadaas yaqiinta un baa lagu socon waxaad marka hore masaxday inaad xadar tahay yooma waleylaad yaad umalaynaysa inaad joogi doonto gurigaada inaad joogto caadigi safar baa kuu soo dhacay soo maaha safarta ayada ah masixi xaggee buu dhacay wuxuu dhacay muqiim yooma waleylihuma ad dhamaysan ma ahayd safar baad marka hore isku diyarisay oo tigidki soo goosato inaad safartaad isku diyaarisay waad masaxday saddex beri baad xisaaba rabtay waabaad nagaatayba safarti baad kaa jabtay yowma waleela dib agu noqon saddex beri markooda masaxday yowma walelaad ku noqon waa shakiday ma masaxan aad masaxday ma safar baad u masaxday mise muqiim baad u masaxday yowma waleyla lahua yaqiina dhibka masaxa atama masxa muqiima yuu taam yeelaya walow axdatha hadduu xadatho waysadii baa ka burti xadaran xaala kownihi xadaran asaga oo xadar ah oo nagi ayay waysadii ka burtay horeba wamasaxa markaasu weyse qaadasho bilaabay gacmihii wejigii wuxuu soo masaxay madaxii lugihii markuu maraayu wamasaxa uu masaxay khufeynkiisii safaran safar buu masaxay markii weysadii ka buraysay xadar buu ahaa laakiin markan dambe uu weysaysanayo uu khufeynka masaxayo musaafir buu isku diyaariyey safaran atama wuxuu taam muddata safari safar muddadii buu taam leanna masaxa la xisaabi masaxana la fiirin masaxan muxuu ku dhacay calaa niyati alxadar miyuu ku dhacay mise calaa niyati ish asafar buu ku dhacay haddaa safarba aada guda gelayso marka waxaa weeye warkaada waa cadyahay warkaada waa cadyahay sawaaon waxaa isku mid ahoon kala la kala qaadaynin madaa tagya caleyhi korkiisa waqtu salaati salaada waqtigeedii bikamaalihi dhamaystirkeedii fil xadari ku tegyaa am la ah. marka weysada ay ka buurtay isagoo weysanin oo masxigii aan kufeynka masixin oon safar u masixin iyo intuu warwareegayay salaadii uu tukan lahaaba waktigeedii o dhan baa dhammaadayba salaadaas dembigeeda adaa lagu haysaa taakhiirka aad ku samaysay laakiin maadaamaad musaafirta hadda aad safrayso waxaad u safar ay tahay xisaabtii safar umaad bilaabanaysaa ee xisaab muqiim salaad aad muqiim aheed ood xadar aheed ood ka tagtay la raacin maayo masaxa la raacin maayo masaxa la raacin maayo sabaa waxaa isku mida madaa caleyhi korkiisa tegya waqtu salaati salaad waqtigeed bikamaali dhamaystiran fi lxadar intuuba ilah warwareega xadarka u ahaa am laa amaya kol hadduu marka dambe uu masaxayo safar buu yahay safarkaasi masixiisi oo saddexdii beri ah ayuu ku soconaya fain shaka hadduusa shakiyo fii inqidaai lmuddati muddadii inay dhammaatay iyo in kale ayuu shakiyey oo saddexdii beri eed musaafirkaheed makaa dhammaatay halkii habeen maalintii muqiimka loogu talagalay muqiim baad aheed makaa dhammaatay wuu shakiyey lam yamsax masixi umahayo fii muddati shaki shakiga muddadiisa ma masaxayo wixii yaqiintaha ah oo hubay unbuu ku soconaya muddadaa iyadaa ee shakiga ma masaxaya uu weysaysanayaa weyse kaamila oo yaqiin ah ayuu marka ku noqonaya maxaa yeelay liana almasxa masxu ruksatun waa rukso rukso weeye masxu shuruud bayna leedahay masaxaas ruksada ah shuruuddiisana waxaa kamida ah muddo yaqiin loo hubo muddo yaqiin loo hubo oo habeeniya maalina ama saddex maalmood oo yaqiina ayaa masaxa loogu talagalay ruksadiisa muddo laakiin shaki ah hadday soo gasho asalkii iyo yaqiintii baad ku noqonaysaa inaad ugi dhaqdaa لأna اmسxa رksat weeyaan ruksadaasna shuruud bay leedahay waxaa kamida muddo muddadaasna yaqiin waa inay kusoo hoto wixii shakia marka waa la xuraya fain shaka hadduusa shakiyo hal أxdatثa xadaث ma ku dhacayo weysadii maka burtay waqta الظhri tiiba hore buu ku fasirayaayo ahayd fain shaka fi inqiضاءi اmudati lam ymsax fi mudati shakidi yuu mithaal ku siraya mithaal mithaal buu ku siraya wax kale maaha wuxuu shakiyey inqidaa ilmudda inay ka dhamaatay iyo in kale ayuu isku qabtay muddadii duhurkii bay kaa dhamaatay mise casarkii bay kaa dhamaatay ayuu isku qabtay fii muddati shaki ma masaxaayo muddat shaki waa kee casarki duhurki ila yaqiin ba lahu baay lianna masxa ruqsat fain shita fain shaka mithaalka waa kabarka fain shaka hadduu shakiyo hal axdatha inay weysada ka burtay wakta duhuri duhurka waktigiisa miyay weysada ka burtay oo laga rabaa masxulkufaynka inuu bilaabo aw ilcasri mise waktigii casarkiibayay ka buurtay duhri casara duhur baa horeeya banaa amrahu amarkiisa iyo shaarigiisa iyo xaalkiisa wuxuu ku duldhisya u ku socon calaa anahu masaxa inuu ahaa aduhr duhr inuu ahaa calaa anahu xadadku aduhr inuu ahaa marka casarka ku dari maayo duhurkii buu kasoo qabsanaya duhurkii buu kasoo qabsan banaa calaa anahu duhur walow ajnaba hadduu junubo jinaabaa ku dhacday wax qabays waajibiyaa ku dhacay xaydkii baa lamida nifaaskii baa lamida walow ajnaba hadduu junubo wajaba waxaa waajibaya annascu inuu siibo khufaynkii lilqusli liajli lqusli inuu qabaysto daraaddeed qabays baaba imaada ee masixidood xagey taalla qabayskana waxaa waajiba tacmiimu lmaai cala albadan in biyaha badankao dhan la wada gaarsiiyo ciddi inayna kaa banaanin baa la rabaa khufeyn markaa meesha waa isku dhamaatay waa la siibi waa la qabaysani kadib dawlaweysadaas cusub ee hor leh ayaad ku gashanaysaa oo xisaabta ka bilaabanaysaa walow ajnaba wajaba nascu baa waajiba lilqusli liajli qusli walow ajnaba a maxaan iqor fi lmuddati maan iqor ana iima qorin waa waa isku mid muddada gudaheeda haddii jiraab kuu dhacdo baala masxu a waxyaalaha masxu khufeenka buriye kamidta masxu khufeenka waxyaala buri waxaa kamida wax kamiis waajib inuu kugu dhaxo yaa kamida muddadii marka saddexdii beri eed ku dhamaanin ayaa jinaabo kugu dhacday see la yeeli kow soo bilow soo qabayso mascal khufeenka soo bilow saa wey walow ajnaba hadduu junuba muddadii gudaheedi ayuu maaratay ilaan bacda mudda muddada gadaasheeda iyadu de muddadaaba burisayba muddada markay dhamaatay hadduu junubo muddadiibaaba dhamaatay iyadana waa wax kale oo wey sida buriye mascal khufeenka buriye wey laakiin muddada gudaheedi wey sax wey macna ahaan waa sax walow ajnaba hadduu junubo isagoo muddadii dhamaanin yowma walaylihii ama saddexdii beri wajaba waxaa waajibaya annascu inuu siibo lilqusli liajli qusli uu siibo wa sharduhu masxu cala alkhufeyn shuruud buu leeyahay shuruudiisa waxaa kamid ah an yalbasahu qofka inuu xidho khufeynkii calaa wuduu'in kaamilin uu ku xidho wayse kaamilah wuduu kaamil waxaa la dhahaa acdaa lwudu dhan inaad aada wada marto wey acdaa lwuduuna qaarna mamsuux bay ahaayeen qaarna maqsuul bay ahaayeen qaarna masuux bay ahaayeen qaarna maqsuul madaxii baa masuuxa xubnihii kalena maqsuul bay ahaayeen markaad weysaysato weyse kaamal weysato ood lugihii dhaqdo ood dhammaystirto markaasaad waxaad qaadanaysaa khufeynkii markaasaad gelinaysaa laakiin intay xubin xubnihii weysada kamida ay weyse la-aan tahay masxa alkhufeynkii ma gelin kartid haddaad gelisana waxba kama jiro masxa alkhufeynki ah, waa inaad siibtaa ood weysataa horta weyse kaamila ah. wa an yalbasahu qofka waa inuu xidho calaa wuduu'in weyse korkeed kaamilan dhammaystiran oo macaa lugihii la dhaqay waayo markaas uu lugihii dhaqay oo waasoo wayse qabo ayuu khufeynka xirani markaasuu saddex maalmood hadduu safar yahay ama habeeniya maalin halkaas uga bilaabani meeshay ka bilaabanna waxaa weye bacda alxadai baan soo maray shardiga koobaad wey shardiga labaad wa an yakuuna khufeynku waa inuu ahaado ama qofku daahira daahir waa inuu yahay hadduu yahay najisul cayni ama mutanajis uu yahay waxba ma ansaxayso waxba kama ansaxayo ah, hadduu najisul cayn yahay isagoo dhanba maqaar waxaa laga sameeyey doofaar baa laga sameeyey ama kelb ey baa laga sameyey ama maa tawalada minhuma wax iska bale ama najis mutanajis weeyaan markaas ma masixi karo waa inay daahir yihiin shardi weeyaan shardi weeye qaar waxay qabaan haddii qofku uu qaar meeshii la masaxaya ay daahir tahay waxba dhinanka kale hadii najaas ku taala dhibaato male wa wayushtaradu an yakuna saatiran waa shardiga saddexaad wey shardiga saddexaad ee qofka loo shardiya waxaa weeye an yakuna saatiran inuu yahay mid qarinaya lijamiici maxalilfardi faradka makaankiisi iyo maxalkiisi dhammaan waa inuu wada qarinayo khufayga xagee ku jiraan lugaha lugahana maxalilfardi maxaan ahaa maxaa ahaa alqadamaani waalcaqabaani wamaa yuxiitu bihima cirbaha iyo canqawyaha kuusguusanee labada dhinac ka taagan iyo wixii ku wareegsan oo dhan intaasa maxalilfarda la dhahaa inaad kor u qaado oo saaqeynka gaadho iyo taxjiilki a soo maray weeyaan taa waa miska sunno wey laakiin maxalulfardi maxaa ah cirbaha iyo e, e, qadameynka intaa waa inaad marka int waysada waysada intii la dhaqayay waajibkeed intaa waa inuu qofku uu qariyo inuu qariyo wey laakiin hadduu qofku uu ka banaan yahay meel maxalulfardi kamida ah? masax ma jiro waa inaad dhaqdaa laguhi wasaatiran lijamiici maxalilfardi baa shardi ah maanican wa yakuuna maanican waa shardiga afaraad waa inuu yahay mid ilaalin mancinayo reebaya linufuudi lmaai biyuhu inay gaaraan Ah, biyihi inay gaarhaan eh, fudilmaayo biyaha inay eh, eh, fulaan oo biyihii aad ku shubtay kor kaga shubtay hoos inay ka baxaan waa ina mancinayso wixii wax saatira oo xaafida wax ilaalina waa inuyahay laakiin biyihii haddi kaba qulqulayaan taas waxba ma jirta buu kuleeyahay qaarkood culamada waa tasaahul arrintaas oo yani shardi maaha bay leeyihiin ah, shardi maaha marka biyana hadda laguma shubee wuxuu ka hadlaya waa masxigii korka laga masaxayey qoyaankii inuu maaratay uu dhulka ka baxo meeshii ka baxo maanica linufuudi اlmaai yani wuxuu ka wadaa un inuu yahay shay weel ah oo meeshi qarinaayo oo biyihi aynu maarata saas ka wadaa mhm. maanica linufuudi اlmaai biyaha inay fuule baxaan yumkinu waa inay suuroobayso shardiga shanaad wey mutaabacatu اlmashyi socodka inuu maaragtay qofku ku socdo calayhimaa cala اlkufayni yumkinu waa inay suuragal tahay shardiga shanaad mutaabacat lmashi socodka inuu maaratay qofku uu istimraaro daa'imo mutaabacadu waa istimraar oo dawaam inuu ku daa'imo oo ku socon karo calayhima cala alkhufi oo lagu socon karo ayna kaasi siibanaynin ka taradudi musaafirin qof musaafira noqnoqodkiisa iyo xaajadiisa iyo danihiisa markuu ulaalaamanayo lixaajatin danihiisa markuu ulaalaamanayo waa inuu socodkiisa uu socdo ay khufeynka la soconayaan oo ay ka siibanaynin wey ayna ka siibanaynin wax laakiin markuu dhaqaaqada siiban oo soo qulahaya oo aan maarata lugtiiba aan ku sugnaan karin waxaa iyaduna masuma saxayo qofay ma noqonayaan qofay ma noqonayaan ayib sawaaun waxaa isku mid a ah. hadda wuxuu ka hadlayaa wax laga sameeyo waxba shardi ma aha nooc gaara ah, khufay laguma magacaabo wax kastaba ka sameey waxaa un shardiga shantaas shardi ee soo maray ayaa shardiga ah. inuu daahir yahay inuu saatir yahay inuu maanic yahay in mutaabacatu ay suuroobayso sawaan waxaa isku mida kaana laga sameeya min jildin maqaar ow amase libaadin suuf laisku dhadhajiyey o mase khiraqi mutabaqa karmo iyo maryo laisku karkaray o mase min khashabin geedo la qoray ow gayri dalika waxa waxaan ka ahayn ka nuxaasi wa alqaruura nacam wazujaaj waxyaalahaas oo kale alla mara hataa ka samee boorso ka samee wax alla wuxuu laga shar dhibaato male inkastoo hadda sigisyahan waxaad moodaa lafdigaas ah maanican linufuudilma inuu ka hor imaanayo lakin tasahala bacdu culamaa way fuogeysteen waxba dhib ma laha way soo gelayaan marka jawaarib jawaaribta lafdiga jawrabka ee xadiis kusoo arooray kaasaa yuu soo gelayaa sigisyuhu shuraabada ala soo gelaya marka dhib ma laha lakiin nooc tashaduda ku yar jira meeshan sawaaun waxaa isku mida lixaa ee kaana min jildin maqaar laga sameeya maqaarka laki maqaar daahir waa soo maray daahir waa inuu yahay aw libaadin maqaarka daahirkeen bakti maqaarkiisa weli la magdinin ee soo gelaya aw libaadin ay min suufin mulabadin suuf qaarkii qaarka kale lagu dhajiy isku dhajiye aw amase khiraqin karmo iyo maryo ah, mutabaqatin laisdul saar saaray oo biyaha dhow celin kara taas wadaa aw min khashabin geedo la qoray aw hayri dalik intaa waxaan ka ahayn waxyaalaha kale marka mithaal inuu kaaga dhigay mooyeene haddii wixiiba uu yahay saatir ahoo maaratay daahir ahoo mutaabacatu lmashi socodka qofka ku socon karo dhibaato male aw amase mashquuqan inuu yahay mid furan oo shuda la xidhay bisharajin mareeg lagu xidhay shuja bisharajin mareeg lagu xidhay qofkan qof wuxuu iska ahaa saas kaga furan laakiin muxuu leeyahay godad buu leeyahay xarkihii lagu xidhi lahaana waa leeyahay kamaha buudka soomaalikan qaarkood saa iskaga furan marka la xiranayo lakin xadhigiisiibu wataa godkii baa saa loo geli saa loo geli saa loo geli markaa saas dhuujinaya saas dhuujinaya qofka hadduu qaab noocaas kale yahay oo mashquuqa ah hoos ka furan laakiin godkii lagu talagalay iyo xarigii mareegta lagu la gelin lahaa uu leeyahay dhibaata ma laha muhimaddu waxa wey markaad ku soconayso in shuruuddii u dhamaystiro oo arrimihii ay dhamaystiran yihiin marka hore afku kala hayaada waxba ma diideyso aw mashquuqan waa inuu yahay mid jeexan oo furan shuddan la xidhayse bisharajin lagu xidhay ah, xadhigaas iyo maleegta lagu xidhay walow labasa hadduu qofku xidho khufan huf buu xidhay fii rijlin yuu gashaday fii rijlin lug buu hal hufa geliyey waaxidatin keliya ah liyamsaxahu inuu lugtaa hore masaxo wayaksila lukraa midda kalena uu gadaal ka dhaqo ayuu rabaa ow mase dahara waxaa muuqday min arijli lugtii qofka ku jiray shayin waxbaa ka muuqday oo meel bayba ka banaan tahay qofka dilaacsan yahay wa in qalla ha yaraadee min kharaqin min ajli kharaqin min kharqin min ajli kharqin dilaac dartiis fi lkufi qofka ku sugan lam yuajuz ma gudaayo oo ma banaana masaxa asaga ma banaana laba shay buu sheegayaa oo masxa lqufeen didaya shayga koowaad waxaa weeyaan dahaaradan soo sheegnay waxaa la rabaa inay tahay dahaara taama dahaara taama markuu lugti midigtee dhaqay iyuu qofkii geliyey tii bidixda weli la dhaqin markaasuu bidixda dara dhaqay markaasuu dara geliyey hadhow masxal khufeyn baan isticmaali markay waysada iga burto saddex maalmood baan xisaabaran beeganay ama maalinii habeen lagaa yeeli maayo maxaa yeelay shardi asaasiha la waayey waa maxay dahaara kaamila jariir ninkii ahaa mugiira bin shucba radia allahu canhu xadidka fi saxiixayn kusugna hayri nabiga aleyh isalaatu wasalaam buu uweyse uu shubaayey lugihiisiibuu dabcay inuu geliyo inuu ka siibo khufeenkii dabcay uu foorarsaday markaasu wuxu dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn daahiratayn yani labadaba ayagoo daahira ayaan geliyey marka shardi weeyaan waxaa kale uu musanif ka hadlay hufkii asaga ahaa meel ka dilaacay markaasaa laga arkay ciribtaadii iyo anqawaadii iyo maxalfardigii meesha waysada la dhaqi jiray baa laga arkay khalaas ma masixi karti mubilaat lmasxi baa ku dhaxay meesha ayada ayib wuxuu yihi musanifka raximah llah walow labasa haduu dhaqo labasa hadduu xidho khufan khuf buu xidhay hal khufa buud buu xidhay fii rijl lug buu geliyay waaxidatin keliya liyamsaxahu inuu masaxuu raba wayaksila lukra midda kalena uu dhaqo ow mase dahara waxaa muuqday min arijl lugti waxaa ka muuqday shayun wax oo badan kamida wainqalla haba yaraada shaygaase min kharqin dilaaco fi lkufi uu dilaacay lam yajuz ma gudaayo arrintaa ayadaa ma gudayso masxu alkufeyn kaas mana jamhuurta saasay qabaan bacd taabiciin bacd aima bacd aima sufyan athawri isaga wuxuu qabaa kufka dildilaaciis waxba dhibaato ay lahayn wax dhibaato ay leedahay ma jirto wuxuu leeyahay khifaafu asxaabi rasuuli min almuhaajiriina walansaar qofka yuna waxyar ka dilaacsanaann arrintaasi saxaabada nabiga alayh salaam ee ghazawaadkooda xataa lagu magacaabay ghazwatu daat riqaac ee lagu haayoda dildilaaci jiray kabalaanta socon jiray ee waxay qabaan wax dildilaacsan bay iska ahaa masx al qufayn waxa lagula hadlayo ee lagula khidaabaya ee kusoo degtay ayaga ay yihiin waaqicooda wuu khilaafsan yahay arrinta ayada marka wixii haddaad ku socon karto haba kaa dabalala adaba meel ka daldilaacsamaatee waxba dhibaato amala buu leeyahay halkaasuu madax yuu geliyey waanaad moodaa xoog inuu leeyahay ah, taxliilkiisa xoog buu leeyahay wain min marka wuxuu yidhi masale kale u ka bilaabay masale la masalaة aljarmuq aljarmuq ah aljawrab waljarmuuqu marka laga hadlaayo qus cala lkufeyn magacyahaasaa jira fuqahada markay axkaanleyda ka hadlaayaan waxay dhahaan saddex masalo oo jiin ka bilowda jiin ayaa fiqiga ugu adag masale waa mid doona masalat ljarmuuq baa la yihahdaa masalana masalat ljabiira yaa la yihahdaa baab tayamum bay noogu imaan doontaa masalana faraa-id weeyaan oo masalat ljad wey saddexdaa masalo yaa ugu adag bay dhahaan aljarmuuqu waljabiiratu wاljad jad maca اlkhwa ka wadaa ayib wاljarmu qad dhimanaysa aad kitaabka mukhtasar weeyaan wax yaroo kooban fahmika run noo keenay wuxuu ku yidhi raximah اllah wاljarmuqu jarmuqu huwa jarmuq tacriifkiisa kuu sheegaya kufun waa kuf fooqa kufin kuf kale la dulgeliyey ah, kuf kuf ka koreeya wey laba kuf baa isla gashatay kuf baad gashatay sigiisyo ku kala gashatay kee la masiixi ka kore maa la masiixi ka hoose maa la masiixi shuruudda maxay tahay kufun fain kaana lacalaa labada kuf ee iska dulgashatay midka kore haduu yahay qawiyan mid xoog leh walasfalu midka hoosena muqaraqan uu dildilacsan yahay falahu waxaa u banaan maasixii wax masaxayay masxuul aclaa midka kore inuu masaxo leanna ka hoosee dildilacsan bimansilati lifaafa waa maraa saa iskugu yar duuduubtay oo kale kufba maahaba midka hoose ee ku dildilacsan ee gudaha ku jira asaga kaa kuf maaha lana wuu dildilaacsan yahay shuruuddii kufka laga waaye kee marka kufa midka kore ka koreba marka masix tawaacadda soo ma wain kaana haddaysa yihiin labada kuf ee laisla dulgashaday qawiyeyni laba xoogle hadday yihiin labadaba waa laba adag oo shuruuddii kufkooda oofsaday aw ilqawiyu midka adag alasfala aw ilqawiyu lasfal midka hoose wey a midka hoosaa adag aw ilqawiyu midka qawiga aw kaana alqawiyu wuxuu noqday alasfal midka hooseeya lam yakfi kuma filla masxul aclaa midka hore inaad masaxdo midka kore inaad masaxdo leanna midka kore waxaa weye laaq midka maxalulfardiga qariyey ee weysada meesheed dhaqidda meesheedii hadda naaibka ka ah kan hoose ee qawiga wey kan kore marka waxaa weeyaan cumaamada iska maraysa maro kale wey ah, ah, qawi ah, in kaana qawiya labadaba xoog bilayso maaha midka hoose marka masax ka hooseha qof lagu magacaabay fain kaana qawiyeyn hadday yihiin aw ilqawiyu midka qawiga alasfalu midasfalo midka hoose wey lam yakfi kuma filla masxul aclaa midka kore inaad masaxdo midka kore waa iska maro aad adoo shaar qaba ood gosi korka kasii waday kale wey fa wasala balaluse markaad korka ka masaxday midkii kore in wasala hadduu gaaro albalalu qoyaankii minhu ay min alqawiyi midki minhu min alfawqi midkii kore qoyaankii aad marisay hadduu gaaro ila alasfali kii hoose hadduu gaaro Ah, qoyaanka midkii kore aad masaxday kii kore lagu yiri hadday qawiyeen labadaba xoog ay leeyihiin ka kore waxba kuuma taraayo ka hoose masax yaad ka kore intaad masaxday bay qoyaankii wuxuu kuu gaaray kii hoose la rabay ayuu gaaray fain wasalal balalu balalkii hadduu gaaro minhu midkii kore ka yimid ilaga asfali ka hoose kafaa waa ku filanta marka sax wey ah, waxaa la rabaa in ka hoose inuu qoyaanka u gaaro masxi gaara la rabay soo ma kor ka masaxday lakin biyihii baa midka hoose gaaray sax wey sawaa waxaa isku mida marka uu kaa qoyaanka gaarayo hoose qasada u qasad yaha masxahumaa labada qofba inuu wada masaxo ka korada waa u qasday ka hoosena qoyaanka inay u gaaraan buu rabaa aw asfala ama midka horu u qastay ka kora uu iska mariyey mooyaane ka hoose u jeedaa faqad oo keliya ow mase adlaqa waa iska idlaaqay midna ooma jeega masax unbuu iska niyooday isagoo midka kore midka hoose midna kala qaadin saddexdaasi hadday tahay mid kamida ah. haddii qoyaankii midka hoose uu gaaro saxa waa saxaya waa maxay saddexdaas qasada masxahumaa kii kore iyo kii hoose kore lagama yara hadii qawiya isla yihiin ama kahoose uu qawi yahay kahoose gaarhsii lagu yihi haddaad labada qasada masxahumaaba uqastay qoyaankina waa wada gaaray kahoose iyo ka koraba ama maya midka hore uqastay oo niyooday oo keli ah ama uu iska idlaaqay biduuna qasdin masaxaa kore mu niyooday lakin kahoraan ujeedan kan hoose ujeeda midna ma sii niyoonin inta saddexda hadday tahay qasadkiis waa asaxaya aw mase aw alaqa Ah, saddexdaas halkaas ku cadfayihiin laa waxaan ansixaynin in qasadala calaa faqad ka karoon hadduu qasto laba qof buu isu qabay sooma ahaa ka karoon baan ka ka karoon baan ujeedaa buu yiri a ah, labadu waa qawiyeen ama midka hoosaa qawi ah ka hore waa mid jaacan midka koraan ujeedaa buu yidhi kama ansaxayo leanna midka masaxa loola qastayo waa kee waa midka maxalulfardiga exaadeeyey ee ku hoose wey kaas wey midka hoose intaasu kaga baxa masalatu Ah, masafat jarmuuq kow tacriifkeeda maxay tahay kufun fowqa kufin masaxana muxuu yahay kee la masixi ka hoosaa la masixi laakiin hadduu midka kore uu yahay a ah, ka kore hadduu jilicsan yahay ka hor ka hoosena uu qawi yahay ka hoosea la masi ka kore iyo ka hoosea labadaba waa qawi ya ah, ka kore adna masaxday od uqasaday ka kore uqasaday sax wala mise a sax waa iska leedihi ayib qawiyeyn laba xoog la weeye waqasadta alaclaa midka koraad uqasaday wa xoog labadaba waa adag yihiin ka koraad uqasadaye saxa wala mise ma saxay ayib labadaba waa qawiyeyn laakiin midka hoosaad uqasaday saxa waa saxaya labadaba waa xoog badan yihiin labadaba waad uqasaday saxa midna umaada qasdine adigu masxalqufeyn ba صح intaasba صx wey saas war qasda masxahuma wlsbl fqad adlq laa inqasadaase mid halkan xabuu reebay halkan suura la diiday inqasada la calaa midka kore oo qawi ah ayuu u qastay faqad oo keliya maya laa buu ku yidhi wayusanu waxaa la suneeyaa masxu aclى اlkufi xagga faradkii waajibkii waad ogaatay oo asfal kufka loo qastaya shuruuddiisii marka la helo wayusanu waxaase la suneeyaa sunankii wey masxu calى اlkufi kufka kiisa kore in la masaxo wa asfaliga hoostiisa la masaxo wa caqibihi cirhbahana la masaxo khuduudan jiitin bilaa isticaabin adoo ku wada cabimaynin walaa takraarin aan ku celceleynin ah. masxu ala khufeegsiisa waa khuduud walaysa isticaab wa ma ah khuduud saasaad u masaxaysaa ah. inaad lugta qabato biyihii aad saa u malaasto ma aha khuduud wey marka wuxuu kuleeyahay acla lkufi horta waxaa waajibkaa ah sidiisa masxu alkhufeen asfalkame waa aclaa meesha kore wey xadii cali radi allahu canhu low kaana diinu bira'yi lakana asfala alkhufi wlaa bilmasxi min aclaahu lakinii ra-ytu rasul sal slam yamsaxu aclaa khufi diinta haddii ra'yi iyo sida ila quman ay ahaan laheyd hoos in la nadiifiyo meesha carada ay maraysa in la nadiifiyo iyo korka kore in la tirtira kee caqliga uu sheegi lahaa hoos buu keeni lahaa laakiin ra'yigaadaas maanta lama qaadanaye waxaa weeyaan fii muqaabili nas nas baa meesha yaale rasuulka kor buu masaxay acla qof buu masaxay saas wey sidiisaba caqligu markuu nas ka hor imaado naqli ka hor imaado ictibaar male ictibaar male aclaa qof wey laakiin haddana waajibkii ma hada korka kore hoosta inaad ku dartaan ayadana waa iska sunno waa iska sunno kuleeyahy khuduuda weeyaan wayusanu waxaa la sunnaaya masxu cala alqofi wa asfalihi hoostiisa wacaqibi cirbaha khuduudan jiiditaan bilaa istiicaamin adoon ku dhamaystiraynin ku caminaynin walaa tikraarin sida weysadii oo kale masxu cala alqufayn sida xubnaha kale in la dhaqaayo tikraar male ko iyo laba iyo saddex iyo masix kucel ma jirto hal mar umaad marinaysaa waa ka suuradii marka ku tilmaamaya wuxuu kuleeya fayada qof walba isdiyaariy lugihiisa diyaarsado sida suuradan ayada gacantiisa waa inu tadbiiqiyo wey fayadacu wuxuu dejinayaa haya isdiyaariya lugta midigta fayadacu wuxuu dejinayaa dejiyade yadahu gacantiisa gacantee alyusraa bidixda xaggee taxta caqibihi cidhibtiisa ayuu dejinayaa fayadacu wuxuu dejini yadahu lyusra gacanta bidixda ah taxta ciqabihi bu waba caqibihi ciribta hoosteedu dejinaya caqib esh alyumna lugta midigta ciribteedii ah, ma saaray wayumnaahu gacantii mid bidixdii baa halkan hoose ciribta saaray soo ma bidixdii ciribta saa u saaranta wayumnaahu gacantii midigteedna xaggee la saari cinda asaabici faraha la saari waa iska hal luguya waxa labada gacmood laiskugu geenaya ah, ciribta lugta midigteed gacanta bidixdii baa saa u saartay ah, gacantii midigteed faraheedina maxaa saartay cinda asaabici far saartay see la yeeli marka wayumiru wuxuu marinayaa alyumna gacantii midigteed ilaa saaqa xagga dhudhunka yusaa ugu soo wadi walyusra bidixdin xaggee wadi ilaa yusra xagga bidixda agga bidx waday haye ma samaysin ya haye same a ninka dhinacyaha mtataabanaya maxay sheekh dhinac lama lama rabo dhinac lama rabo meesha suurada fiiri ufiirso ya suurada ufiirso hal maraan ku celinaya fayadacu wuxuu dejinayaa yaddahu yusra gacantii bidixdeed xaggee la dejiyey taxta ciqabi oo caqibihi cidhibta cidhib ma dadka qaar cidhib ma garanaan cidhibta hoosteeda saa u a ah, ma ku haysaa dayib ah, taxta caqibihi wayumna gacantii midigteeda wey wayumnaa gacantii midigteedana xaggee saari cinda ashaabicihi farihiisu kor saaraya faraha lugaha loo jeeda lugaha farahooda loo saari wayumiru markaasuu marinaya socodsinay alyumna gacanta midigteed xaggee u socodsaa xaq ilaa saaqi aggaa u noqon agga saaqka dhudhunk dhudhunka aggiis a aggaa soco wayamuru alyumna ila saaq agga saaq u socodsin bidixdii ciribtii bay ku saarantaha yado sooma xaggee bu u socodsin ayaduna walyusra xaggee u socodsin ila lasaabici agga faraha ama farihi agga calaaqashaa la rabaa agga calaaqasha ila hoos ba ku jirtaa alcasha saa socodsiin marka isdaaf wey tuna sila usocon tuna sila usoconaysaa islaamar wey a ah. islaamar wey a ah. a ah, islaamar wey ya ciribtaad ku haysaa maxaaga ugu noqoni soconid kuma haysid hayo xagga faraha u soco wakadi ha tii kalawadi tii kalena waa taa haye wad xaggee u marka xagga saaqa haye tanna xaggee u socodsiin isdamar ka intaa wey ya ya y isku adkeeya haddaa isku adkeysaan way lagu adkaani aan isku adkeynina arrinta wax wey masiha basiid waay sidaa iyo sidaan wey sidaa iyo sidaas lakin waa intu sida sunada bu kuleeyahy sida sunada ah lannahu masalatu alculuw suful caali iyo iyo asfal waxaa laga qaadan tacmiim baa laga qaada marka hoostiina lawada mariyo korkiina lawada mariyo lakin istiicaa ma aho geesaha saa ma dheheysi oo saas geesaha uma marinaysa geesaha saa umarinaysa ah, tikraarra ma laho tikraar ku samayn maysid kula celin maysid inta waaji sunadiiba ku sheeg waajibkiibu kuusoo wadaay wuxuu ku yihi wayusanu waxaa la suneeya masxu cala lkufi wasfali wacaqibi khuduudan jeexid bilaa istiicaabin walaa takraarin fayadacu yadahu yusra gacanta bidixdeeda wuxuu saari tata caqibihi wayumnaahu midigtiisana cinda asaafadaha wayumiru yumnaa midigtii gacanta midig baa loo jeedaay wuxuu ukaxeenaya ila saaqa xagga saaqa iyo dhudhunka walyusra bidixdeeda ila asaabi xagga faraha u ukaxeenaya fain iqtasara hadduusa ku gaabsado calaa aqali juz'in juska ugu yar oo min daahiri aclaahu hufka meesha u kore aclihiisa iyo dhankiisa kore daahirkiisana daahirka baadinka daahirkiisa inta ugu yar haddii uu ku kaaftoomo muxaadiyan xaala kownihi muxaadiyan meeshaa uu masaxayo uu qaabilsan yahay limaxalilfardi intii markii la dhaqaayo maxalilfardiga iyada la dhaqaayana ay qaabishan tahay kafaa way ku filantay sigiis baad qabtaa inta daahirka oo masa ga masaxday daahirka aad masaxaysa laakiin maxalilfardiga waa inay qaabilshantahy a ah, dhudhunki iyo saaqii sunnada iska ahaa la dhaqaayo maxalilfard aan ahayn haddaa saa uga taabata ka waran kaama ansaxayso intii waajibkeed alqadamaani caqabihi labada cirbood intiyaa la rabaa kuwaasaa la rabaa fain اtasara calى aqli juزi min dahrin calaah muxaadiyan isagoo qaabishan meesha la masaxayo limaxali اfardi faradka maxalkiisii maxalfardi waad ogaatay kafaa waa ku filanta ya ya muxuu kugu daray waa la ogaadaade waa iska muqadar adoo daahir buu kaaga dhigay adna uu kuu daahiriyey haye iyadana sayna may kitaabka mogtaha lugba ma sheegin wuxuu sheegay un gacan iyo labada gacmood unbuu sheegay kitaabka labada gacmood unbuu sheegay gacanta midigta meesha la saari iyo bidxda meesha la saari lugihi lugihii adaa lagu daayay marka mid baan ka mithaalin midig baa midig baan mithaalina soo maaho bidixdina ku raac faqis wey isku mid wey soo ma kala dhaqaayo isku si looma dhaqi jirin marka la masaxana isku si u Ah, labadii gacmood buu kuu sheegay meesha la dhigi caqib iyo asaabic buu ku yiri midig midna kuma dhihin ya maroor may noqoni haku marooraato ah, haku marooraato ah, waxaa la raba waxaa weeyaan inaad ciribtana mariso daahirka korena mariso intaan maa la rabaa waxba hadda tootoosin iyo waba see u marooraan bal dheh aye a war cajaba ya midigta xagga saaraysa midigta xagga saaraysa gacanta midigta xagga saaraysa midigta meesheeda bal hadda saar adoo bidixda saarayo bidixda saar lugti midig gacanta midigtada we war gacanta log ha ha haye ma saartay haye taa miyay mararsanta ma mararsan ala gacanta lew xag ka mariyey ayib khayr insha allah aqalu maa yujzina waan ogaanay aqalu maa yujzi muxuu noqday aqalu juzin min daahiri calaama muxaadiyal maxali fadli kafa wain iqtasara cala asfal hoostii buu ku kaaftoomay daahirkii korka kore mehe hoos buu ku kaaftoomay masaxayba aw ilcaqibi ama ciribtuu masaxay aw ilxarfi buu masaxay geesihii xarfi waa geesaha soo maarti geesihii iyuu saa u masaxay aw ilbaatini ama gudihii buu masaxay mimaa yali bashara dhinacii intuu qofkiiba hoos ka mariyey buu biyihii hoos ka mariyey falaa intaa midna ma asaxay soo maarti wixii banaan iyo muxtarazaadkiiba iskugu kadaraya waa kitaabka ila waa waa fiqi weeyaan waa lagu faahfaahini falaa wamataa daharat irijlu lugtii hadday muuqato lugtii intii maxalalfaradkii bu ujeeda lugtoo dhan uma jeeda maxalalfaradkii bu ujeedaa mataa daharat irijlu lugtii inta qofka ku jirta hadday muuqato maxay ku muuqata bisababi naci binacin oo bisababi nacin siibitaan qofkii baaba siibtayba oo mase bikharqin bisababi kharqin waa dildilaacay qofkii markaasaa la arkay deen celibti wahuwa wahuwa biwuduu'in wahuwa shaksigaasna biwuduin wahuwa biwuduui masxi buu ku sugan yahay wahuwa asaguna biwuduui lmasxi masaxaas weysadiisiibuu ku suganin waa weyse qabaa weysada ma weysadii hore asalkeeda lugaha la dhaqayba maya e waa weyse masax kufeynka la masaxay ayuu hadda qabaa isagoo weyse qabo intuu wejigii dhaqay gacmihii dhaqay ilal marfiqayni oo madaxii masaxay khufeynkii ugu jiray yo muwaleelihiisi baa laga dhamaanine korka saa oga masaxay weyse noocaasa qaba yaa qofkii uu siibay ama wuu dilaacay see la yeeli weysadii waa kaa burtay maala dhihi maya intan kale wuu soo dhaqa waa weysaystay khufeynka ka buray khufki waa ka buray waa inuu marka lugi dhaqo lugihii inuu dhaqo wey lugti khufku kasiibo markaasu lugi dhaqaya waysada inteedi kale waa qabaa waysada inteedi kale waa qabaa saas wey macnaha wamataa daharat irijlu lugtu hadday muuqato binascin bisababi nascin waa sibayba aw bikharqin bay la daahirtay jeexitaan iyo dilaac uu dilaaca qofkii wahuwa qofka asaga eh sidaa xaalkiisu yahayna muxuu ku sugan yahay biwuduu'i lmasxi masxu cala lkhufeyn weysadeed buu qabaa kafaahu waxaa ku filanun qaslulqadamayni gomadihii intuu dhaqo faqad oo keliya si weysadiisa ay ugu dhamaystirato ilan masxigii masxaal khufeynki tag oo qofki qofki waa siimay qofka hadduu siimay lugihii ma weyse qabaan waxay ku weyse qabi lahaayeen khufeynku ahaa khufeynki siime see la yeeli waa inuu weysada dhamaystira marka lugaha udhimana lugihi waa inu dhaqo lugihii waa inuu dhaqo waadix faqad intaa macaddahay baabu asbaab alxadathi xadadka asbaabtiisiibu kusaabsan yahi culimada qaar waxay ka cabiraan nawaaqid lwudu waysada waxyaalaha buriya asagase wuxuu ku yidhi asbaab lxadai xadadka hadda laga hadlayna xadad asqar baa laga hadlaya xadadkii asqarka ahaa ee weysada waajibinay kana laga hadlaya waxa buriya weysada xadadka weysada buriya asqarka ah wahiya nawaaqid lwuduga ama weysada waxyaalaha asbaabteeda arbacatun afar wey afartaa shay ee nawaaqid lwuduga ah afartaasba waa hayru mucallal wa hayru macquul ilmacna wey hayru macquul ilmacna macnaha iyo ujeedada ay weysada ubarinay u barinayaan lama garanayo cibaadada waxay uqabsataa cibaada mutacabad maxda غayru macquul macnaheeda laa yuqaasu ayr alaa ayriha laa yuqaasu ah, eyrkeeda eh, loo qiyaaso qadan karin iyo cibaada macquul waxaa lagu leyahay qiyaaska lagu leeyahay waba maslada masladaasa looga qiyaas qaadan laleeyahay hadday masalada hore asalka ay macluul tahay cilo leedahay wey oo cilada ay laheed farcina laga helo markaasaa asalkii farci laisku isshabahay ciladaas ku keentay ayaa xukunkiina isku mid ay ka noqonayaan xukunkuna isku mid ay ka noqon maadaama uu asalka cilo lahaa faraca laga helay labadaas ayada eh, eh, farac iyo asalka ciladaasa isku rabdin isku xidhaysa markaasu xukunkuna wuxuu marba la socon ciladu la socon alxukm yaduuru maa maca alcila marka la heegoy lakin haddii cibaadadan cibaada maxda tahay laa yacrifu kunha ila allah xaqiiqadeeda iyo ujeedadeeda alla ma garanayo wax cilo ay leedahay oo loo sheegay ama laga fahmay midna male see la yeeli wax looga qiyaas qaadan kara male saa kusocosii ah, hadda wejigii baa dhaqday wejigi waqsilu wujuhakum baa u yiri wejigiina dhaqan u yiri haddaad tirahda wejigiis mahayo dhaqa haa dhabar kale waan oga qiyaas qaadan haddaad tirahda ka war oo wejiga dhaqitaankiis ma cilu lahaa cilo miyaa loo sheegay mal cilo ma leheen seed marka dhabar iyo weji iskuu keeni kartaa cilo isku xidhaan ma hayside seed iskuu keeni kartaa cibaadooyinka noocaas waysaa kaa burtay waxay kaaga burtay bisababi riixin kharajat riix gadaal ka soo baxday ee weyse kaaga burtay waa daacsatay ma dhihi kartaa riixdii daacadi waan iskaga qiyaas qaadanayaa mid kana waa soba kana waa soba ma dhihi kartaa markaad leedahay mid kana waa khaarij neef soo baxday kana waa neef soo baxday waa iskaga qiyaasan aad leedahay marka horeba riixda in laga weysaysta ma macluul bay ahayd cilo miyay lahayd cilo ma leheen a ah, cilo ma lahayn marka cibaadada sideeda cibaadada maxdada la yihahdo mutacabadka hayru maxda macquul aan ahayn laa yuqaasu canaa waxba loo qiyaas qaadan karo afartan marka waa sidaas wa hiya asbaab اxadaki nawaaqid اlwudu arbacatun afar wey axaduhaa midkood midka koowaad wey alkhaariju wax soo baxay weeyaan min qubuli kasoo baxay qubulka oo duburi kasoo baxay qubulka ama kii ragga ahaado ama kii haweenka ahaadee maxalka taranka ee kaada iyo ka imaad ayaa qubul la yihahda farjiga waa la yihahda karag haweenka qubun qubulin owa mase duburin dabada gadaal buu ka soo baxay owa mase thuqbatin dulaal buu ka soo baxay khaarijkaas meel duleesha huqbadaas oo taxta surati xudunta hoosteeda ka dulaysha goorma maca insidaadilmakhraji makhrajkii wax ka soo bixi jireen markuu awdmo almuctaadi ee caadada ahaa ee duburkahaa markuu awdmo xidhmo hadday taxta suro ay furan tahay oo wax ka soo baxayaan taxta suradaa furan baa duburkii isku bedeli caynan cayn ay soo baxdo cayntaasoo muctaadan caado loo yaqaano la yaqaano wixii soo bixi jiray ah oo mase naadira wax naadiron hadda ka hor la maqalo la arag yaa soo baxay kaduudin dixiribaaba soo baxay meeshii lala sugayay saxaro waxaasaatan quruurax baa soo booday intaasoo dhan ba khaarij baa lagu tilmaami waysadana waa buriyaan waysadana way buriyaan wuxuu yihi alkhaariju min quburin aw dubur taa waa garanay wixii kasoo baxay dabada ama farjiga beker kasoo baxay wuxuu ku daray aw fuqbatin taxta sura qofkii dabadii baaba jufantay markaasaa xudunta hoosteeda laga duladiyey halkaasay dee asxaaradii ama kaadii ka imaanayaan meeshaas isku bedeli hawshaa xukunkii xukunkii dubuurka aggaas u wareegi ah, aggaas u wareegaya taxta sura maca insidaadi lmakraji waya lakin shardi laakiin makrajkii hore caadiga ah hadduu furan yahay isagoo furan yay caloosha dhame dhacaan ka imaanayaan xudud hoose ka imaanaya ka waran taa laa yuctabar ah, lama ictibaarayo taxta suru ku yiriya fawqa sura xudunta korkeedaas qof ka duleelaa abreshin baa ku dhacay korkaa korudeen saxaaradii wax ka imaanayaan xukunkii qaaidkii iyo saxaradii la raacin maaye xukmulqayi mantag iyo umarahaasa la raacin mantagna wasamudbay soo arki doonaa taxta sura markaa weya wax laga hadlayo ko haddana insidaad maxalil muctaadi baa shardi ah meeshii caadada ah duburkeed dabadeed ah inuu haddana xidhmaa shardi ah taxta surati buu ka soo baxay maca insidaadin makrajin muctaad meeshii muctaadkaa ah dabadaheed caadigaheed baa xidhantay caynan baa soo baxday waxaa soo baxday caynan kaana ahaataya muctaadan caado loo leeyahay aw caynan ahaataya naadiran naadira kaduudin weeya naadirkii ya maxaa caynan saabaa inay qoran kitaabkahadda hadda caynan oo riixan riixdan waxyaalaha waysada buriye aheede khaarij bay isku yihin labadoodaba khaarij ay isku yihin waxaa khaarijka soo baxaya waa wax cayn ah, la arkaya waxna wax la arkaya waa loo jeedaa waxna waa dabeel socoto a riix miyaa la arki marka caynan kalqaa'idi walbacra aw aw aw riixan waxyaali riixdaha dabeeshii soo bixisay muctaadan caado wax loo leeyahay hataya oo caadaan usoo bixi jiray aw mase naadiran wax naadir ahoo asagoo kale hadda kahor aan dhicin kaduudin dixiri baa soo baxay dixiri casal maaha caadi maaha inuu soo baxo dixiri dabada ka soo baxo waxasaatin rasogooryaan iyo hadda jiraanba waxasaatin qururax ayaa ka soo baxay ila lman intaasba waysada khaarijkaas ka soo baxay dabada quyuudaas iyo arrimaha usoo sheegnay waysada waa burinaya muxuu ka soo reebay oo khaarijna ah oo soo baxay oo qubul ka soo baxay wuxuu ku yidhi ila almaniya manidi mooyeene ah, manidu waa khaarij qubulku ka soo baxay dakarka kasoo baxay farjiga warga waa shay cayn oo la arkaayo waa shay muctaada oo haddee dhacda way dhacdaa wax oo la ma aha maca daalika intaas oo quyuda soo marray dhan wuu khilaafayoo weyse ma buriso manidu manidu weyso ma buriso fa inahu manidu yuujibu lqusla qabays bay waajibisaa qabiis waa waajibaya sax lakin wayse ma burinayso ah, wax qabiis waajibaya oo wayse burinayn ah, aqal iyo akthar bay isku yihiin waysada eh, qabiiska iyo akthara dakala alqaliilu cala alkathiiri oo taxta alkathiiri dhex galay qabiis jirka dhan baa dhaqaysa laakiin waysadaadii mburta masama burin haddaad wayse qabtay haddii shuruudan iyo qaabka soo socda aada waafaqdo sidaa iyadoo aan ay kaa soo baxdo waxaa weye qabiis wayse kaama burin waysadii kama burin naam leanna markii manin la sheego keliya jimac maaha minidu way iska imaan kartaa iyadon jimac dhicin ila almaniya faina yujmi qusla qabeys bu waajibinaya walaa yanqud lwudua weysadiisa ma buraayo walaa yunqid lwudua weysadiisa ma burinayo manidu wayse ma burinayso weysadii oo say ku dhici kartaa intii qofka mini ka imaato oo qabeys ku waajibo oo jinaabo ku dhacdo haddana inuunan weysada ka burin say kudheceysaa suuraddiibu ku tilmaami ay ku dhici karto wa suuratu daalika inayna minidu wayse burinaynin isagoo cumuumkii khaarijkii haddana e, mid ah suuradeeda waxa weeye an yanaama inuu sahdo qofku mumakinan isagoo makiniyey o dhajiyey maqcadahu baridiisa iyo meesha ku fadhiisto iyo maqcadkiisa salkiisii isagoo dhulka ku dhajiyey fa yaxtalim markaasuu deen ixtiraamay intuu fadhiistay oo salbugii ufadhiistay mutarabic ufadhiistay isagoo iska fadhiyo iska khushuusan hurdaa kusoo degtay haddii hurda kusoo degtay alalad iyo qarow baa ku dhacay markaasuu dooa ixtiraamada mini ka timid fayaxtarimu waa ixtiraamay marka qofka asaga waysadiisi kama burin lannahu hurdadaas tii waysada burinaysa ma aho waa fadhi sal mugibu ufadhiistay maxduurki iyo cabsida laga qabay inay hurdada ay kasoo baxdo baa la xero la jufay laba ixtiraamkana ixtiraam jimaac ku yimid maaho haweeney iyo farjig iyo horo la galay fayaxtarimu waa iska ixtiraamay oo mase yandura isagoo fadhiya ayuu ma hurdine wuxuu fiiriyey bishahwatin maca shahwatin shahwi wax ku fiiriyey ah, waa fiiriyey islaan buu fiiriyey waa raaraacay markaasay deena kasoo booday wuxuu ahaa sariiculqadaf buu ahaa ah, waa kasoo booday dirbaba fayunzilu markaasuu deena dejiyey niyaa ka imaaday yanzilu macnaa yanzilu maniya mani baa ka imaatay wey qofka xaaladda ku sugan qabeys baa lagu leey lakin waysadiisi waa qabaa waysadiisi waa qaba marka manidu si ahaanteeda nawaaqidulwudu ka mid maaha in shay naaqida ay dhex gasha mooyeene oo waa maxay waad saaxatay waad qarowday hurdada wa wax burinaysa reerkiis islaantiis u jimaacay jimaacaburinaysa farjigaas la taabtay wailaa falow jaamaca hadduusa jimaaco aw naama uu saaxdo mudajican xaaluu yahay mid dhinac u jiifa faanzala deena madidu u dejiyo annaqdu naqdi baa waajibay ayaa dhacaya annaqdu a idinka saas iga qoran wad hade waa isku midki intaqada idinka mashqada haysta maxay ka fiican tanwiir ah, ah, inta qaba saas ku fiicanta ma ogtahay eh, kutub fara badan nooy nusaq fara badan lasku kaan keeno faa'idaasay leedahay khaladka dhan baa la sixi nusuqooyinka waa ishagaajinaya wa saxayan wa issixi qaarkood qaar kalo saxayaan nusqadiisa ay tacbaanka tahayna waa waa la iktishaafi waa lasoo saari intaqaba waysadii way burtay lakin maxay ku burtay waysadaa burtay bilamsi taabashay ku burtay masalada hore wa biloomi hurday ku burtay masaladan labaad ah, bilamsi bay ku burtay fii ma idaa jaamaca hadduu jimaaco aw biloomi hurday ku burtay fii ma idaa naama mudajican hadduu dhinacna u saaxdo lama sheegay mini baa burisay mini baa waysagii burisay lama sheegay soo marti wax kale oo nawaaqidaha meesha soo dhex gashay oo kii jimaaca layimaa jimaca waxa burinaya kii dhinac dhinac dhinaca u saaxday wikaahusahay alcaynaan wikaahusahay idaa dalaqa idaa namat alcaynaan istadlaqa alwikaa baa ku dhacday athaani afar sababood buu kuu sheego weysada buriye soo maaha ta koowaad khaarij buu ahaa wax soo baxay oo muctaada athaani midka labaad ee weysada buriya zawaalu caqlihi qofka caqligiisi baa zuuray ila nooma hurdo mooyeene caqliga markaa saaxato caqli ma jiro maca daalika haddaad saaxato si fiican salka dhulka u saarto caqliguna waa zuuray weysada ma burin tanu kasoo reebaya zawaalu caqlihi waa zuuray ila nooma hurdo mooyeene mumakinan qofka makansaday maqcadahu salkiisii min alardi dhulka makansaday oo si fican dhulka u saaray berihiibu eh, si fican dhulka u saaray ya qaacidana ila nooma qaacidan mamakinan maqcadahu min alardi waa isku mid lakin waxba masi kalaa ilaa nooma qaacidan fadhigu ku fadhiistay mamakinan wuxuu makanay maqcadahu salkiisa min alardi dhulka salku saaray waxay leeyihiin qofka asaga waa inuun ahayn qof baryo waaweyn waa inun ahayn qof baryo yaryar oo laf aan waa inun ahayn oo markuu saa dhulka u saaro labadii lafood ay dhulka fulayaan deena gadaasha dhexdaba iska banaanta dhexdaba iska banaanta ku baryo waaweyn dhulka intuu ku camiro dhul ku fadhiisto waxba iska ogeyn oo kala socdana <laughs> ahayn marka salki waa dhulka saaro qofka asaga waysadii ka buraysa kama burayso waysadii kama burayso laakiin qof mawhuuqa oo lagu kalsoon yahay oo ku garab fadhiyay hadduu ku yidhaahdo hebelow waad saaxatay waa wasayso wuxuu yihi mumakin maqcadii calaa ardi baan ahaa si macmul ku saaray war araa maqlaaya waxbaa kaa imaaday bu ku yidhi ah, qof lagu kalsoon yahay maxaad faleenne qofkaa mawhuuqaad raacaysaa an masle masle ijtihaadiya iska heed ah, masle ijtihaadiya iyo iska aheed marka axyaanan waxaa dhici karta inuu eh, khilaafo xaalkii ah, saad ku waday aa dhici karta ama dhinac dhinacaas ku yarwaxayso zaal caqlu ila nooma mumakina isagoo makaniyey baqcadu min ard sawaaon waxaa isku mida ah qofkaas fadhiya ee salka dhulka saaray alraakibu qof salka meel salka dhul shardi maaha raaki waxaa la rabaa salkiisa inuu meel adag ku hayo baa la rabaa waxaa isku mida alraakibu ah inuu wax saaran yahi kii wax saaraa walmustaridu iyo kii ku tiirsanaa wax tiir baad ku dhawaatay waad ku tiirsan tahay dhinac dhinaca ma ahee salka dhulka waad ku dhawaatay laakiin salkii dhulka ayaa si fican u saartay mustarid wey walow lishayin shay ba ku tiirsado shaygaasoo lawusiila haddii laga hoos bixiyo la zuuliyo laga qaado lasaqada uu dhici lahaa ah, wax haddii lagaa qaado aad dhici laheed xataa ku tiirsanow wagayruhumaa iyo labadaa keyrkood a ah, eh, wax raakibood saaran tahay iyo wax mustanada keyrkood waxaa u muhima qofka inuu salka dhulka salka uu si fiican meel adag u saaro unbaa muhima taasaa muhima ah, falow naama hadduu saaxdo mumakinan asagoo makaniyey maqcadu min alardi yani maqcadkiisii iyo meeshii salkiisiibuu dhulka si fican u makaniyey waa saxday marka dhag buu yidhi fazaalad waxaa zuushay alyataahu labadiisa baryood qabla intibaahihi intuuna balaarugin hurdada ka kicin unbuu y baryihiisi kala kala dhaqaaqeen ah. intaqada waysada waa burti ah. leanna shardigii baa meesha ka baxay ah. dhedhinac buu u saaxday waysadii waa ka buraysaa aw mase bacdahu bacda alintibaah markuu toosay kadib ayay maalad zaalad alyatahu barihiisi mesha ka zuuleen markuu toosay kadib aw macahu maca alintibaah markuu indhaas aw kala qaadayba waa toosida indhaha kala qaaday iyo baridooda meesha ka qaaday aw shaka waa shakiya wuxuu is yidhi maa qabla intaadan toosin baad barida meesha ka zuulisay mise intaad toostay baad ka zuulisay shaki baa ku dhacay aw mase saqada yaduhu gacantiisa uu ku ogaa inuu halkan saa u saartay markuu saaxarayo uu saa u dhigtay meel ku ogaa gacantuu meel ku ogaa yaa saqadad dhacday yaduu gacantiisii uu meesha ku ogaabaa dhacday calaa ardi dhulka wuxuu u un gacmihiisii oo dhulka yaala wahuwa naa'imun isagoo hurday dhaceen mumakirun makansadayse aw masanacasa waa lulmoodayba ma saaxanine wahuwa kayru mumakin isagoon si fiican dhulka u saarin ayuu lulmooday lulmo un weeyaan oo lulmo iyo hurdo maxaa lagu kala saari waaka waxa lagu kala saari wuxuu ku yidhi wahuwa isaguna marka uu lulmoonayo yasmacu wuxuu maqlayaa dadka hadalkooda walaa yafham laakin macnahooda ma fahmayo lumada waa midaas waad saaxday waad ulmootay shanqadhi weli waad maqashaa oo kaama go-in dadkii waad maqlaysa dhagahaadi weli ma udmin laakiin dadka sheekadooda waxay kusaabsan tahay ayaa wax kaa marmaraya wala weli fahmin qofka waxaa la dhaha naacis baa la dhaha waa lulmooday ka maqalka waxba maqli waayana naain baa la dhahaa waxba maad oo yasmacu walaa yafham waa maqlaya dadka shanqadoodii laakiin walaa yafham ma fahmaaye aw mase shaka waa shakiyey hal naama inuu saaxday aw nacasa inuu lulmooday uu kala garan waayey aw hal naama inuu saaxday mumakiran isagoo inuu mid makeriy xaalu yahay salka dhulka saaray aw hayra mumakirin mid makeniyey keyrkii inuu yahay ayuu maaratay naama waa saaxday mumakiran aw hayra mumakirin falaa yanqud nacam ah. aw hal wuxuu shakiyey naama inuu saaxday mumakiran xaalu mid makeniyey salkiisa dhulka aw hayra mumakirin inuu yahay buu shakiyeyoo inta aan soo sheegnayba maxaa u yaala falaa yunqadu waysadaa lama burin o falaa yanqudu waysada lama burin soo marti waa meeqa masalo ya shaka wuxuu shakiyey inuu baryihiisa ay qabla intuuna toosin bacdaha saqadad yadhu gacantiisa waa dhacda alardi naama waa saxday mumakinun asagoo makeni mumakinun asagoo makeniyey buu saaxday cafwan saqada yadhu huwa naai mumakin nacasa waa lulmooday huwa hayru mumakin lakin salka dhulka aan ku haynin bu iska lulmooday dadkii buu maqlaya waxma fahayo shaka waa shakiyey hal naama oo nacasa mu saaxday hordadab mu saaxatay mise waa lulmootay aw hal naama inuu sacday mumakinan salka dhulka usaaray aw hayra mumakin intaasu shakiyey masaaishaasoo dhan ba iskuso aruuni falaa yunqad ba wey shay oo lala kulmo wain haba yaraade min basharatay rajulin nin jirhkii iyo waimraatin basharati imraatin naag basharkeed iyo jirhkeed ajnabiyeyn laba ajnabi kale ah. nin iyo haweenay ajnabi kale ah oo basharadoodii jidhkooda istaabtay baa la dhahaa ah, jidhkooda istaabtay walow kaana bigayri shahwatin shahwa la aanba taabashada ahaatee haddayba nin iyo nin iyo naag haweenay istaabtaan jidhkooda suul isku taabtaan shahwaba yeelan ahaanin wax isku taabteene waysada waa buraysaa ogtaa masalada shaaficiya wa fuqahada kale waa isku hayaan adila iyo nusuus baa jirta marka meelaha laga niqaasha ayaa maala niqaashi hadda fiqigii baa duubanayna iska wadanaa lakin masalada waad garanaysaan xadiista nabiga aleyh isalaatu wasalaam marka laga hadlaayo oo waxaa marjicehe loo noqonayo ay fuqahada markay isqabtaan meesha ta'siil sharci lagu laabanayo ee niqaashka fuqahadu ay niqaashaan ee marka dambe ay soo baxayso raajixa iyo marjuuca waa axaadiista rasuulka qur-aanka iyo sunada mufasirada waay taa markii loo laabto adilada ay kala haystaan fuqahaduna labadaa un wey meel kalamanba ahaba labadaa un baa xoog badan labadaasa marka midna daliilkiisa waa sariix midna waa hayru sariix mid waa saxiix mid waa hayru saxiix mid waa waa cadya kuma ixtimaal wey xaggaasaa loo kala baxaya shaaficiyadu marka waxay leeyihin haweenka waa burinaysaa oo lamastum nisa bayna qabsanayaan aayaddaas isku dhegan yihin meel cidlaas kama taagna haweenka aad taabataan ah, lamsiguna waxaa weeyaan gacanta iyo taabashada laga hadlaya falamasuuhu biaydiihim ba quran kuso aroray falamasuuhu biaydihim gacmaha loola jeedaa ah, kuwana waxay dhaheen warma ahee waxaa laga soo hadlayay xadadkii asqarka ahaa qaaidkii ja axadu minkum min alqaaid walaa mastub qaaid baa laga soo hadlay maxal qaaidka kaadida iyo saxarada lagu soo gutaa maxalkaas labadaas haddii la sheegay waxa ku xiga ee mulaasiqa ee mujaawirka ah waxa weeyaan waa masaladan kale jimaaca weeye iyo ma ahee jimaaca qabays buja u ordaysa wayse laga hadlaayo waa taabasho xaggaasaa loo kala aaday ayib marka wuxuu kuleeyahay walow bigayri shahwatin shahwa la-aan wqasdin qasad la-aan xataa u qastin adaan u qastaynin bay farta kaga taabatay xata lisaani carabka baa ka taabatidi walashali ah, xubin angegan xataa xubin angegan ah, taabatidi wazaaidi xubin zaaidaba ha ahaado qof waxaa la taabtay shan farood baa laisku ogaanaya far lixaad buu leeyahy tii lixaad baa taabatay way buraysaa ilaa sinna waa taabici lele wa taabicu taab ilaa sinan ilig mooyeene islaanta iligaa ka taabatay waysada kaa burayso wdufran cididii oo kale ma murayso wa shacran baa taabatay kama murayso wa cudwan baa taabatay maqduucan la gooyey ah, gacan islaan gacanteeda go-an ama islaantii baa nin gacantiisa go-an taabatay maqduuc ah, ma murayso waxaan dakerka ka ahayn dakerka waa imaan doonaa dakar soo go-an ma yaala hadaas ku taabato waa buraysa maqduucan wayanqudu haramun yanqudu waxaa buraya haramun oday wax taabtay ama la taabtay duq oo kala tagtay shaawadii wakada alcajuuzu islaanta ayadana waayeelkeedna waa saas oo kale wa mayitun mayd isagana la taabtay ah. mayd ayaa la taabtay isaguna sidoo kale waysada waa buraysa qofka taabtay lakin ka buri ee maydkii la dhaqay ee loo weyseeyey waysada ka burayso lakiin qofka taabanaya maydkii islaan la dhaqay oo haween ay dhaqeen baa adoo ajnabi a taabatay waysada kaa buri lakin maydkii waa la taabtay haloo weyseeyey mar kale la dhihi maayo waysadiisa u jirtaa wa mayitun laa maxramun maxramse maya laba qofoo maxrama oon guur isku qabanin bisababi nasabi aw ilmusaaharati aw iradaaci saddexdaa midkay ahaataba dad nasabka ku maxram kua ama musaahara maxram kua iyo xididtinimo ama nuugmo xidid kua nuugmo maarata maxram kua taabashadood wayse ma buriso wa tiflun ilmo yar oo la taabsa sidoo kale wey islaam baa lyiri ilma yar fuudaya madax u salaamtay mathalan ama haweeney baa wiil yar waxaas ma kuma jirto shardi maxaa ah laa yushtahaa aan la ishtihaynin ifligaasi fi lcaadati sida caadada qofka saliimu caqliga ah ee fidradiisa ay nadiifta tahay mariid jiran aan ahayn mariidulqalbi aan ahayn ilmaha ayna inta badan shahwey aynan aynan maaragtay aynan ishtihaynin kaawaysan burinay ah, waxaa laga reebaya ad laa yushtaha fi lcaada ilmaha yar qaar baa ishtiheynaya laakin waxaa weye qofka asaga mariid wey ah, fii qalbi marad buu soo gelaya laa yushtaha fi lcaada caadadaa laga hadlaya falow caadada saliimada ah maratay inta bad muctabarka ah iyo curfiga iyo qofka cuquushiisa falow shaka hadduu shakiyo qofki hal lamasel maraatan inuu haweeney taabtay aw shacratan aw shacratan inuu taabtay waxbuu taabtay ma haween bu ma rag bu kala garan weyde ya hal a aw shacran maku qoranta iyaduna a sax wey falow shaka inu hadduu shakiyo hal lamasel inuu taabtay aha imra'atan haween ow rajul ama nin ah, haweenaydii waxay shakina ma nin baa taabtay ninkiina wuxuu shakiya ma haweeney ah, baa taabatay mase haween baa taabatay u shakiya isagina aw mase shacran tim inuu taabtay am basharatan jir inuu taabto u kala garan waaye waxaa taabatay ma timihii baa mise waa jirkii iyo wejigii oo kale aw ajanabiyatan qofku taabtay in ajanabi yahay am maxraman inu maxram inu kala garan waaye lam yunqad lama burin weysadaas yani lam yanqud wudu weysada ma burin wey lam yanqud wudu weysada ma burin intaa ayada lakin waa shaki asalkiina muxuu ahaa yaqiin walyaqinu laa yazulu bishak alraabicu midka afaraad ee waxyaalaha waysada buriya u dambeeya masxu farji alaadamiyi aadami mid loo nisbeeyey farjigiisaoo la taabta wey bifarjigaas ama rag ama haween mid kasta farji baa dhihi bibaatini lkafi sacabka baatinkiisa in lagu taabto sacabkaasi kafka ayaa la sacabka la walsaabici wa baatini lasaabici faraha baatinkooda iyo xaggan bugcadka ayuu ku taabtay khaasatan oo keli ah ama daahirka iyo waxyaalaha kale u sheegi doona kuma burins walow sahwan ba ha u taabtaba markuu taabanayo farjigaasi sahwi iyo qasam la-aan ba ahaatee aw bilaa shahwatin shahwa la-aan ba ha u taabto qubulan ha ahaado wuxuu taabtay qubulkii iyo farjigii meeshii kaada oo base duburan dabadi ha ahaato dakaran ha ahaado waxaa la taabtay dakar aw unfa haween ha ahaato min nafsihi naftiisa iska taabaya oo min gayri qof kale taabaya walow min mayitin mayid ba xaggiisa ka ahaadee waxaa la taabtay waa iflin walow min iflin baa ka ahaadee jidka kale marka laga hadlayo waxaa la yidhi ifliga kama burinaysa laakin haddaad dabadiisa taabato ama farjigiisi waysadu kaa burinaysaa walow maxali jabbin meelki meeshii dakerki laga gooyey maxalkii laga gooyey baa taabatid be nin dakerkii laga jaray laga gooyey dakerkii baaba laga jarayba aruusiya wax goosayba ah, waxaa jiri jiray marta soomaalida markay dagaalayeen qabaaisha qaar waxay samaynayeen markii inti reerka la galo raggii hadda waa cararaya hadduu tabarba haynin meelahaasaa la geli haweenkii dhabarka carruurta ku waday baa intii la fiiriyo haddii ba la arko inuu rag yahay jaf way ka gorayaan ilmihii dakar la-aan maqrib ma socotaa ir subxaana allah markii la iska kari waayey oo raggii carruurta aan ka gurayaan yaa ayagana laga guray carruurtoodii markaasay daayeen marka meeshii laga gooya dakerka haddaad taabato ka hor waysada waa buraysaa maxalkiiba haddaad taabatayba saasuu kuleeyahy walow maxali jabbin meeshii laga gooya dakerka dakerka la ka dhig wain iktasaa meesha iyada eed maqaar ba ha fuule meesha iyada eed mayar buu ahaaye markuu weynaaday maqaar ba agga agga iskaga imaaday dam maqaar baa fuulay meesha haddaaba taabato waa kaa burti aw ashalla qof gacan angegan ayaa taabatay dakerkii laga hadlayahay aw ashalla ee dakaran ashalla daker ah, iska angagayo qofkiisina iska wato ayaa taabatay ama saas ka taabtay walow maqduucan baa ahaade dakerkaasi mid la gooyey baa allaha ka ahaaday daker meel iska gooyo qumudo qofta la laayay yaa taabatay khalaas wa isaga buraysaa wa biyadin shalla gacan angagan baa ku taabtee soo maartid kolla waxaa la taabanaya la fiirin kolla waxa lagu taabanaya la fiirin gacan angagar hadday tahay waxaa taabanayso iyo gacan angagar haddii la taabtay daker angagar oo gacan angagar taabtay inta waa isku wada mid walow maqduucan wa biyadin ha ku taabta shalla angagane laa farja bahiimatin maya xoolaha bahiimatlancaamka ah iyo xayawaanka kalena waa lamid eh farji bahiimat oo la taabtay dhibma waysa burinayso ah. ah. eh, wixii baad eh, geelada iyo loolada iyo wakadi ay sabceeyaan ee afuufaan ee waxeeyaan weysaysan maayo laa farji bahimata walaa biru'uusilasaabici ayadoona maya walaa biru'uusilasaabici faraha fiidoodana waysa ma burinayaan farihii baa lagu yiri baadinkane fiidan kore agga cidida fiidan kore ayuu ku taabtay Ah, ruus asaabic wamaa baynahumaa faraha dhexdooda ayana meelahaas ayuu ku taabtay wa lkafi sacabka asagaa a ah girgirkiisu ku taabtay intaba burinayso waxay yidhaahdaan markii saa laskugu daboolo faraha saa laskugu daboolo inta banaanaanaysa waysan burinayso soo mart saa kugu daboosho faraha fiidooda soo way banaan yihiin saa inaad tirahdaa farihii fiidooda ma qarsoomi karaan saasaa iska tiri farihii fiidoodii girgiri'i wixii o dhan xoogow saa loo yar kala qaado meesha gudaha intaa waysan burinayso ah, marka saas kuu daboosho intaa daboolmaaya intaa daboolmaysa intaa wax waysan burinayso ah. walaa yanqudu fi qayin mantag ma buriso mantag wax ma buriyo ah, waysada mantag qofkaa mantagay mantaga asaga malaga weysaysa mise laga weysanayo fuqaha isku haya isku khilaafsanyihin qaar rasul la sal l fatawada'a markaasaa deena nin saxaabi haabit baa la weydiye wuxuu yihi ana aladii sababtu calayhi lmaabir anaa biyaha ugu shushubaya nabig aleh isalatu wasalaam hada weysadaas markaa eh, ma weyso tajdiid lwuduba ma naqd lwuduba dhacay weysadaa buriyey masaladaas khilaaf ka taagan yihin walaa yanqudu lakin waa arta shaaficiyad weyse bura kayr mantaq wafastuna ma burinayo dalaandal qofka isdalaandalay sooma garaysa dalaandalka xijaamadu ka yaryahay dalaanda saas u daldalaa dhig ka imaaday warucaafun ayaduna sidoo kale ah, gorarkii sanka ka imaaday waqahqahatu musallin qof tukanayay oo salaad ku jiray baa qoslay qosol sawd leh qahqahadu waa qosolka sawd kale wey ah, qaqaha qaqaqaha buu yihi waxii hore wayse ma burinayso salaadii way ka burinaysa lakin waysada ma burinayso ah, oo daciifa kuso arora xanafiyada haystaan wa aklu lamin aklu laxmi jazuur neef geela jazuurka ibilka geela hilibkeed hilibka geela oo la cunayna ayaduna waysada ma burinayso wagayru dalik ah, iyo intaa keyrkoodba oo malaa waxa waysada burinina waxyaa badan waysada burin ma jiro qofki jiranabaa caafimaaday kii dhalinyarada caruurtaaba qaan gaaray waxyaalahaas o dhan ba waqeyru dalika so gelaysa inta lasoo sheegay mawaaqiisha waad ogaatay wixii kale waqeyru dalika soo gelayaan marka masaa'ilda laxmul jazuurkan xataa shaaficiyadaas ku haysata ogaada shaaficiyadu imaam shaafici madhabkiisu wuxuu ku dhisan yahay laba madhab madhab alqadiim iyo madhabu aljadiid ciraaq markuu joogay madhabkiisa waxaa la dhaha madhab alqadiim masar oo ku dhiman doono raxmat calayhi wixii masaa'ilo ijtihaadaad ee aara ah iyo wixii niqaashaada kusoo kordhay ee dambe madhabuljadiid baa la dhahaa madhabuljadiid shaafici ayaa wuxuu qabaa geela hilibkiisa ina weysada ina weysada ayna burinayn weysada inayna burinayn madhabjadiid waay wa huwa alasaxu fi lmadhabi madhabka marka laga hadlayo qowlka asaxa ah ila madhabka wuxuu leeyahay asax iyo hayru asax adhar iyo hayru adhar raajic iyo marjuuc marka asaxa madhab shaaficiya marka la ictimaada halkaas yahi lakiin madhab alqadiimi shaafici madhabkiisa qadiimkaha ah, wuxuu qabaa inuu hilibka geela weysada burinayo ayuu qabaa walidalika markaasuu imaam nawwi tacliiqinaya wuxuu leeyahay wa alwlaa liladilati isaga ayaa xoog badan aqwa fi xagga adilada saa ku xoog badan asagaana anigu rajaxayaa buu yiri imaam nawowi qowlkaasuu rajaxay imam nawowi ad garanaysaan haddee markii madhab shaaficiya iyo fiqhu shaaficiya cumdaha ninka u aha imaam nawowi raximah llahu tacaala kutubtiisana waa taqaanaan maxaa kamid a ah? maya xadiista aadn fiqiga aad shaaficiya ya minhaajka kamid a aha maxaa kaloo kamid a almajmuuc muun dhamaystirin majmuuca taajidun subki baa markuu dhintay isku dayey isagana waa dhintay markii dambana mudeci ayaa dhamaystiray ayib saddex nin baa isku martay majmuuca yaa kitaabka kale arawda aywa rawda taalibiin isagana waa sidoo kale kutubtaas o dhan qiimaha badan buu lehay imaamka nawowi raximah llahu ta abu yaxya marka isaga wuxuu qabaa qowlka qadiimka ah adiladana ay xoojinaysa xadika saxi muslim laga soo wariyey ana tawada min nuxuub ibil la buu nabig ala slam yiri ah. taas iyuu marka iyuu qaatay ku dhegay qolada shaaficiyada waxay leeyihiin xadiidu jaabir bn abdillah siguna iyo qabteen u nabig alay slam yiri uu leeyahy jaabir kaana aakhiru amrayni min rasuli sal slam tarku lwuduu mima wasati naar kaana aakhiru wuduu min rasuli sal slam wixii nabiga ugu dambeeyey umuhiisa waxay ahayd warka hore wax alla wax dab lagu taabtuu ka weysaysan jire inaan laga weysaysanin baa dambaysay marka in laga weysaysto wixii dab lagu keliyey mansuukh la nasakhay wey waxaa soo geli cumuumka marka hilibka geela soo geli laga weysaysan maayo kuwana waxay le war caam iyo khaas bay bakala yihiin caam iyo khaas cumuumkaas waxaa khasisay xadiidkan dambaa khasisay halkaasu kala koltay waa masale fiqhiya in laisku bidciyeeyo o laisku dagaalo laisku caayo ma aha laakiin xagga adilada iyo tarjiixa marka laga hadlaayo cadamu naqdi inaan laga weysaysa eh, cafwan eh, naqdi in laga weyseysanayo madhabka adilada xaggeeda taa wey lakin shaaficiyada ninkii ku dhagaaya qowlkooda jadiidkaa waa cadamu naqdi saas wey wagayru dalik waman tayaqana aha ska didid ma aan baabka geyna hade kitabka xoog la socodsiy wuu iska fiican yahay waman tayaqana qofkii yaqiinsada xadathan weysadii ka burti inay xadath ku dhacay oo weysadii ka burtay nooco axdaasta afartee soo maray mid kamid a inuu ku dhacay yuyaqinuhuba wa shaka markaasuu wuxuu shakiyey fi irtifaacihi marka hore yaqiin wuxuu u hubay inuu xadad ka imaado waa ogaa hadaaya masqushu waa kii galay waa kii maaratay qof ajnina gacanta ka waman tayaqana qofkii yaqiinsanaa marka hore xadatha xadad buu yaqiinsanaa wa shaka wuxuu shakiyey fi irtifaacihi xadadka inuu kor noqday oo u weysaystay yuu shaki ka qabaa weysada waa kaa burtay haddaa ma weysatay fahuwa qofkaasi muxdithun qof muxditha weysada ka burtay wey weysada waa ka burtay qofka asaga maxaa yeelay shaki iyo yaqiin baa meesha isqabtay kee la hormarin alyaqiin yaqiintaas ama xadath ama dahaaro ahaatay hadba wix yaqiin aa la hormarinaya alyaqiinu qawaacid sharciya alyaqiin laa yazulu bishaki waa qaacida kuliya wey waman tayaqana cagsigii waa kan waman tayaqana qofkii yaqiinsada duhra weyse qab inuu hadaa weysaystay waa ogaa yaqiin buu ogaa aw shaka markaas shaka aw munuqra mise wa ya ha wa shaka dheh wa shaka markaasu wuxuu shakiyey fi irtifaacihi xadadkii inuu ka kor noqday buu shakiyey inuu waysaqda waa hube fahuwa mutadaahirun cafwan waman tayaqana qofkii yaqiiniya duhra waysaqa buu yaqiinsanaa wa muxuu shakiyey fi irtifaacihi duhrigii inuu kor noqday oo waysadii ka burtay buu shakiyey fahuwa mutadaahirun waa dahaaro qabaa lianna yaqiintii maxay ahayd inuu dahaaro qabay walyaqiin laa yazuulu bishak wain tayaqanahumaa labadaba waa yaqiiniyey inuu weysada ka burtayna waa ogaa inuu weyse qabayna waa ogaa oo mar haddana inuu weysays inuu weysaystayna waa ogaa oo kii salaada subaxsaaka aad tukatay weyse qabtay soo ma mar inaad musquul gashayna waa ogeed marka ayadaa ma qablahaa min bacdaha dad kala garan weyda wuxuu leeyahay wainta yaqanahumaa hadduu labadaba yaqiiniyo inuu dahaaro qaatayna waa garanayaa waa kii haddaa weysayst inuu musqusha galay ama weysada ka burtayna waa ogaa muxuu shakiya de washaka wuxuu wixii labadaa kasii horreeyey buu garan waayo aw carafahu waa gartaye wa kaana duhran buu ahaa wayse qab bay ahayd wa kaana caadatahu caadadiisuba tajdiid alwuduui wayse inuu cusboonaysiye ahayd lazimahu lwudu'u waysaa ku laazimi fain lam yakun caadatahu tajdiid alwuduui wayse inuu cusboonaysiye hadday caadadiisaanan ahayn aw kaana midka hore uu ahaa xadathan labadaa wixii kasii hore xadath uu ahaa fa laana hadda mutadahir wayse qabaa u fiirso masalada masalada si fiican u waxaan isku haynaa waa maxay laba yaqiin ee madaxaas la gashay laakiin la garan waayo midkooda horreeyey shakiga wuxuu ka jiraa labadan yaqiin midkee horreeyey wuxuu yaqiiniyey in uu weyse qaatay waa kii ogaayo weyse qaatay meel ku weysaystay meesh baa u muuqata inay weysada ka burtayna iyadana waa u muuqataa lakin wuxuu kala garan waayo midkee horreeyey bal si loo qaato haddii uu weysada ay horreysay oo xadadkii uu dambeeyey yaqiinan a ah, cafwan haddii yaqiinan u hubto dahaarada dahaarada horumarin haddaad yaqiin horeyta waa soo marray maslada hore soo marray wey laakiin waxaad kala garan weyda labada midkii horweynaad garan weyda waa la fiirinaya maslada labadan aad kala garan weyda midkii horeeyey xagga udhig kii kasii horreeyey muxuu ahaa ya hadda weyso dahaaro iyo weyse la-aan ood yaqiin labadaba ah yaa midkii horreeyey ka shakiday soo maahaa labadooda xagga inta udhigto labadoodaba waxay kasii horreeyey ma weyse ahayd mise xadath iyo waysalaan buu ahaa siaad xadas udheheysa maana sheegin be waa soo socotaahe tanaa la fiirin nabara way dhaha fuqaada wuxuu fiirini labadoodan laisku hayo wixii kasii horreeyay uu fiirin marka labadaa la fiiriya maxaa dhacay marka ma gartay mise ma garanin labada waxi horreyay miyuu gartay mise ma garanin wuxuu ku yidhi in lam yacrif hadduu kala garan waayeba maa kaana qablahumaa dhahaaradan iyo xadadkan yaqiinta uu hubo labadooda wixii kasii horreeyey hadduu kala garan waayo mid horrey wala ma garanayo ma kasii horreysa labadooda mase xad baa ka horrey ma kala garanayo garanayu yidhi oo mase carafa waa kala gartay ah, labadan aan hadda kala garan garanayo kala horreynta kii kasii horreeyey waa garano muxuu ahaa dahaaray ahayd dahaara ka horreysa dayib dahaara miyayd ahaa markaad dahaaro qaadato adoo dhahaaro qabo tajdiid ma samayn jirti tajdid wudu mise maya waan samayn jiray ma samayn jirta wasiiso hadi hadda wasiiso taa waa suuro suurada kale labadan yaqiinta ahee kaa horeeya aad galagaran weyday waxaa ka horeeyey dhahaaro ayay ahayd waad ogaata dhahaaro inay tahay laakiin tajdiidulwudu laguma aqoonin waa suuro suurada kale waxaa labadoodaba ka horreeyey xadath buu noqday xadath hadduu noqday waxaa horeeyey waa dahaaro qabtaa wayse qabtaa waa wayse qabtaa ah. tajidulwadu laguma aqoon jirin wixii hore dhexadad bunaqso maha waa wayse qabtaa waa laba suura ogaada hadda meeshaas suurada koobaad ku celina feeriya hadda wuxuu ku yihi musanifka raximahullah wainta yaqanahumaa hadduu yaqiiniyo labadiiba waa yaqiiniyey inuu wayse qabayna yaqiin buu u hubay inay waysada ka burtayna mar buu ma ogaa labadaba waa dhacday waa ogyahay maskaxdiisa imaankiisa ku jirta wa shaka wuxuuse shakiyey fi saabiqi minhuma dahaarada iyo xadadka midkii horeeyey buu shakiyey nudira waa la fiirin fain lam yacrif hadduuna garanin a ah. fain lam yacrif hadduuna kala garanin maa kaana qablahumaa wayse qabkii iyo wayse la-aantii labadaba uu yaqiinta uu hubay koodii horeeyey hadduu kala garan waayo cafwan fain lam yacrif hadduuna garanin ma ay ladii kaan ahaade qablahumaa dahaaradan iyo xadadkan wixii ka horeeyey hadduu garanba waayo ma dahaareed iyaduna mise xadad kala aheed ow mase carafahu waa gartay waxa ka horeeya labadoodan oo muxuu noqday wa kaana duhran dahaaru ahaa waxa horeeyey ayb asaa usoo noqo wa kaana caadatahu qofkan caadadiisna waxay ahayd tajdiid wuduui weysada inuu cusboonaysiya caado u ahaan jirtay markuu weysaysto inuu isagoo weyse qabo haddana weysaysta caado u ahaan jirtay lazimahu lwudu cusboonaysiyaadna weysayso fain lam yakun caadatu haddaysa caadadiisa ahayn tajdiid alwuduui wayse cusbooneyntii caado ooma lahaan jirin markuu weysaysto waysadaa iyada ah hadday ka burto uma weysaysan jirin isagoo wayse qaba wayse kalema weysaysan jirin oo mase kaana wuxuu noqday waxa ka horeeya labada shay ee laisku haysto xadathan xadath buu noqday waxa horeeya labadaas suuraba fa huwa asagu alaana hadda mutadahiru wey wixii ka horeeya labadaba hadduu xadath noqday dahaara ka dambaysa oo yaqiina dahaarada adbaad qaadanaysaa mutadahir baata mutadahir baata ma fahamteen suuradaas yaa sheegi kara yaa isku dayi kara labada suurad haye adi maas sheegi sidan u sheegi saak kitaab saak halagu kor u hadal adi kitabka iska dhig mise waad fiirsan fiirso fiirso haye fiirso kor kor bal suuree masalada hr marka waa lasin waa leeyihi ma caadada maxay ahayd haddii caadadiis ahayd tajdiid wuduud waa leeyahay muxdis baa tahay oo weysaysan haddii caadadiis ayan ahayn tajdiid wuduud